والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان به وتصديق برسل أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو إدخله الجنة ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل sheekhu wuxuu ku soo jeeday raxmat ullaahi tacaala calayhi gubabadii ballaadhnayd ee aayado iyo axaadiid iyo maansaba lahayd ee ku saabsanayd muslimiinta in lagu caraabiyo lagu gubaabisho alganka iyo jihaadka rucub marka axaadiid ah oo khusaysa mawduuca asagaa buu sheekhu markaa doortay oo meeshan uu ku ururinaya <clears throat> nabigu wuxuu yhi sal ly slam intadaba allah ilaahay wuxuu u ballan qaaday ama u damaano qaaday ama u kafaalo qaaday liman kharaja ruuxi baxa fii sabiili jidka ilaahay ku baxa laa yukhrijuhu asagoo uusan saarayn uusan bixinaynin ilaa iimaanun bi rumayn aniga uu rumaysan yahay mooyeen dad waxaa baxa dano kale leh jawaasiis baa mujaahidiinta raaca niman adduunya doonahayaa raaca minkum man yuriidu اdunya wa minkum man yuriidu اlaakhira marka la waayi maayo <clears throat> marka ruuxa baxay ee ilaahay jidkiisa ku baxay waa ruux u baxay muxuu ahaaye ilaahay dartii laa yukhrijuhu ilaa iimaanu bi rumayn aniga uu rumaysan yahay uusan saaraynin mooye wax kale wa tasdiiqun uhogaansan birusuli rusushadi uu rumay u hogaansamay maxaa ilaahay u ballan qaaday intadaba allah an arjicahu inaan ruuxaas soo celiyo baan damaanad qaaday bimaa naala maca maa naala wuxuu gaadho ee lala qabo oo min ajrin ajr ah wahaniima ruuxii muslimka ee mujaahidka ah in asagoo bad qaba aan soo cesho oo ajir ka soo dhargay iyo in la soo cesho asagoo bad qaba oo haniime ka soo dhargay aw amase udkhilahu ljannata inaan janno geliyo oo marka u shahiido wey tan dambe waa shahaadadii ayib waxaa la soo celin hayaa asagoo markaa haniimo wata ama hawaab iyo ajir kasoo dhagay ka soo dhargay ama waa hayaa walowlaa an ashuqa calaa ummati ummadayda haddaanan dhibaynin maa qacadtu ma fadhiisteen khalfa sariyatin ciidan gadaashi sariyadu waa ciidanka yar afartan labaatan toban sagaal ilaa afar boqol ayaa markaa sariyada u badan baa la yihahdaa <clears throat> si kastaba noqotee waa ciidan yar maa qacadtu ma fadhiisanin ma fadhiisteen khalfa sariyatin lugmaroodi ciidan duule kama hadheen maxaa yeeley haddaan ummaddaanan dhibaynin xadiidka kala caddeeyeyoo nabig wuxu uri sal l slam aniguna ma hayo gaadiid aan saxaabada ku wada qaado ayaguna ma awoodaan anoo baxay inay iga hadhaan iimaankoodu ma siinhayo inay ku hadhaan haweenka iyo carruurta iyo dumarka ku hadhaan nebi maxamedoo dooloo baxay munaafiqiin lagama hadlaayo muwaxidiintii iyo mukhlisiintii baa laga hadlaaya dadkaa mukhlisiinta nabi wuxuu leeyahay tabaray u raacaanna ma hayaan aniguna gaadiid aan u qaybshan ma hayo taasaa keenaysa marar badan inaan ka hado oon fadhiisto si ii weheshadaan intoodan kale inta kalena ay duusho waa jihaadkii aswigii dalabiga kifaaigaaba hadda nabigu ka hadlayo kii farducayntaa ma ah <clears throat> wala wadidtu nabigu waxaan jeclaan lahaa buui an uqtala fii sabiil اllaah ilaahay jidkiisa in laygu dilo uma uxyaa la inooleeyo nabiga sal ly slam waxyuu ku soo degahayey ee ilaahay subxaanaه wa tacaala waxbarahayey ee qur-aankii diintu ku socotay cilmigu ku socda wuxuu inaan shiidaan jeclaan lahaa hadday jirto darajo ka khayr badan nabigu ma tamaniye culamo waxay dha annagaa fadli badan maxaa ku fadli badan tihiin cilmi baan haynaa cilmigii nabigu lagu soo dejiyey baa shahaado dalban haya soo gabagaba ma aha nabigu waxyuu ku socday ee isagu loo waxyoonaya qur-aanku ku degahayey ayaa wuxuu u arkaa in shahaadadu ka khayr badan tahay hawshu nabigu ku jiro ayib oo inuu joogo ah inuu isagu joogo noolaado diintana faafiyo nabi wuxuu ka fadilay inuu shahido sidaa darteed ayuu nabig sal l slam yowma uxudin waa garanaysaa markay shuhaadadu ay wadhnaayeen dabaci iyo qowgi uxud yaa wuxuu ihi waxaan jeclaan lahaa meeshay yaallaan maanta in lay dhigo xamse iyo ansaar meeshay ku leedeen iyo babaca la daadsay sagaashan iyo lix saxaabi oo siddeetan ansaar tahay ayaa la goglay oo iyagoo difaacaya diinta ilah u dhammaaday bartay yaalaan inaan maanta lay dhigo ayaan jeclaan lahaa buur haddana wuxuu nabi alle waxaan jeclay in la idilo oo laysoo nooleeyo oo la idilo oo laysoo nooleeyo maa bacdaha shahaada fadli ka dambeeya ma jiro waxba isku lugoyna inagu hawlaheenna aan iska afuufanno oon iska tiricsanna geeleenna iyo gabdhaheenna hawlaha aan ku weeraxno laakiin xaqiiqada waxaa weeye ragi waa nimanka la xisaabtamaya gaalo ee naftooda quurahaya dhiiggooda bixinhaya wacajiltu ilayka rabbi litarda nimankaas weeye marka xanta waa lagu kala teghaya walow wadidtu waxaan jeclaan laha an uqtala fii sabiili اllaahi uma uxya alla isoo noolay jaabir baa laga diiday aabihii cabdullahi bni camr bni xaraam baa laga diiday uma uqtalu mar labaad la idilo uma uxya la isoo nooleeya mar labaad uma uqtal mar saddexaad toban gool in lagu dilaa kuudanoo lagu soo nooleey maxaa yeelay limaa yaraa min mxuua ah karaamati illaahi subxaanahu wa tacala lmujaahidiin xadiid kala cadaynhayo ruuxa shahiidka ah ee jidka ilaahay lagu dilay marka saa loo dilaba wuxuun ilaahay ka warsanhayaa in la nooleeyo oo mar labaad uu soo shiido markaasaa laga diidahayaa nabigu wuxuu uhi waxaa uu saa u codsanhayaa limaa yaraa min karaamati illaahi calayh fadliga iyo maamuuska iyo meeqaanka iyo ajirka ilaahay siiyey buu la yaabahayaa markaasu xu halaygu celiyo biso ohan midaani hawshan hawla diin kara meehe mar labaad ha laygu celiyo waa laga diidahayaa waa one time use wey hal mar besaa la isticmaalaa mar haddaad shiido ku ceshi ma la odhanaya osha waa laga joojinaya marka nabigu tiibuu taminaya salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidkaade waad garanaysaan waa fi saxi bukhaari wagayri wa qaala wuxuu kaloo nabigu yidhi mahalu lmujaahidi ruuxa mujaahidka wuxuu la tooyaha oo la misaal yahay fii sabiili illaahi jidka ilaahay ku jihaadahaya ka mahali saa'imi alqaa'imi sida nin sooman oo taagan maantao dhan waa sooman yahay caawo dhanna salaad buu taagan yahay alqaaniti ku khushuuchaya akrinhaya biaayaat illah qaanitku marna daacu noqdaa macnaha guud ku wareega alqunuud wاlqaanit wa almuiic wاlqunuudna waa aaaca waa khushuuc iyo khuduuc iyo hogaansan tilaawana waa la yihahdaa wuu noqdaa alqaaniti biaayaat illah alkhaashici wاlmukhbiti biaayaat illah ay bitowlaati aayaat illah aayadaha ilaahay isagoo akrinhaya ku khushuuchaya waa nin caawo dhan salaad u taagan oo kitaabka ilaahay ku tukan maantao dhanna sooman ayuu mujaahidku la mid yahay laa yaftur aan ka noogaynin min siyaamin soon walaa salaatin iyo salaad xataa yarjica almujaahidu fii sabiili اlah ilaa uu soo laabto lama awoodi kara hadde wax la awoodi kara ma aha in aad saadu u dhaqaaqo salaad u istaagto maantao dhan aad soomanaato marna aadan nooga nasanin waxaad awoodi karta maaha waa mujaahidkii caadigahaa wey laakiin mujaahidkaasna soomahayay ee salaadahayey ee qur-aanka kula akrinhayey xaggana halgamahay ninkaa ma gaari kartid ee marka laga hadlahayo in la isbarbar dhigo jihaad keliya iyo in caawo dhan taagan maanta o dhanna sooman oon daalaynin oon noogaynin laakiin intaad qabanee salaada iyo sooma iyo muxuu ahaay qur-aan akhrisa nin kaa badiyaba mujaahidinta u soom badan waa la yaqaana dad kastoo mujaahidinta u soom badan iyagaa u qur-aan akhris badan wax kalaba ma qabtaan had kitaabkiisa qur-aanka yar wataa booshkiisana waa riixanhaya maca salaama adaa maogta hawla kale ku mashquuliyaanbe maxaa isaga mashquulin lahay isagaa kaa quran akhris badan isagaa kaa salaad badan isagaa kaa soom badan alla ku xidhnaanshaha hadee koor yaa rabbi buu ku haya guul iyo gargaar cadow waa nimay kodol ku taagan tahayba culays baa saaran ad kuma saaraba marmar dhib ya dhac inaa lilaahi wa inaa raajicuun ilaahw noo fudude allow xaalada sahal ilaahu ceebaha astur marmar baa ducaysanba asagoo hariya habeen culays baaba saaranba gaalaa dul taagan cadow baa haya ducadiisu waa joogto baridiisu waa joogto adu cidnaba kuma haysee laa yaftur aan ka daalaynin min siyaamin soom walaa salaatin salaad xataa yarjica almujaahidu fii sabiili اllah watawakal allah ilahi wuxuu u kafaalo qaaday lilmujaahidi fii sabiili jidka alla ninka ku dagaalamaya bian yatawafaahu ilahay inuu ofsado nafta uu ka qaado an yudkilahu اljanna wa yudkilahu اljanna ila macno tahay ayb markuu ilahay nafta ka qaado inuu jannada geliyo aw amase yarjicahu rabbi uu soo celiyo saaliman asagoo bad qaba maca ajrin asagoo weliba ajir wata asagoo bad qaba oo ajir ka soo dhergay oo hawaab laba buuxshay aw haniimatan ama haniimada soo helay marka laba laba sidkoolo wey ama janna uu diyaaraya shahaado ama khaniimiyo guulba uu diyaara ixda alxusnayeyn asagoo meel la-aanba dhici maayo maba hangoobaba asago maba khasaaraba laakiin qolya waxaa jooga maanta haddaad gaalada jebin weydaba kudhihi waad fashilantay maadan guulaysanin haddii lagu dilo waa khasaaraya buleeyih haddii aad soo noqoto adoon markaa aan gaalidii jebinna waa khasaaro maxay rabaan gaal in la jebiyo masaajid loo dhiso hadha way ka muxadareeyaan bas gaaladan noo jebiya ee nimanka fiijiya kadib markaad nabad ka dhigtaan annagu aan imaanon muxaadarayno oon masaajida ka khudbayno oon misaska inay garaacno waa warkeed intaa wayahadamogta aka lamahay xisaabteena waa taqaanaa <clears throat> xadiidkaas waan soo fi saxi اbukhaari wغayri wa qaal wuxuu kaloo subanuu yihi khadwaة fii sabiili الlah aw rawxaة khayru min addunya wama fiiha khadwaة hal maroo la kallaho khadwadu waa kalaha mar ah hal aroorad kalahdo fii sabiili اlahi jidka ilahi aad ku kalahda waa hal aroor ilan rag baaba mugta u taga mxua mukhalasiin aroorti kalaha oo faylla kalaha mid kamaandho raadin haya mid fayl baasaboor wata nin baaba mxu shahaada la ordi ninba meel buu ordahaya ninbaa <laughs> shati ganacsi nima meel buu ordahaya kallahaad waa fara badan tahay ninka asaga hal aroor jihaadka u kallaha aw rawxata ama hal galab caraaba ninka khilaala arbaciina caaman u taagan ka war ayb seventy ninekii buu sheekh cusaama raxmat ullaahi tacaala calayhi isagoo ladan oo malaayiin ay xagga u yaalaan uu jaamacaddiis intuu dhamaysto xirxiday buu ka dhoofay sacuudiga seventy nineki maydan dhalin in badanoo idin kamid a ah waaga maydan dhalin marmalhay rag yar baa ka dhashay sabantinaankii nine-kiiba sacuudiga ka tegay diyaar ka raacay bashaawar buu ka degay midowga sofiyeti buu la dagaalamhay si u wadaybu ku dhintay sabantinaankii nine ki meeqa laga jooga soddon iyo laba sano ninka kala hayey ee caraaba hayey ee hariga boole u taagnaa wuxuu maal lahaana waa halkaas ku dhameeyey saddex boqol oo malyan oo kaash ah lacag ka badan ba abihi dolar buu ka dhaxlay saddex boqol oo malyan oo dolar ba abiga ka dhaxlay shaksiyan isaga intaan gabdhaha walaalihii ah waxyaabahay kusoo celiya aan la gaadhin walaalihii xoolahay siiyan aan la gaadhin ayb marka hawlaha luu kala tegay wey waagu sheekhu jugya ee dhaawac gaadhay isagoo bashaawir jooga waagi rashka laga dagaalamay ee uu baxay weliba walaalihii baa ugu tegay bashaawar gabdha iyo wada dhasheenoo ka tegey gabadh keligo walaashii shan iyo toban malyan oo jeego u qortay caawina keliya han iyo toban milyan oo dolar bay u qortay inaguna kii hal milyan he nafbaxaay jihaadku ku kufriy oo caraatami oo wuxuu doonoo dhigi oo isku kaajahaya gabadhiis walaashii soo booqatay oo caruurteeda intay daar ku ka tagtay baa shan iyo toban milyan oo jeeg u qortay oo tiri lagu daawey walaalki oo dolar ayb shan toban milyan oo dolar yaa awoodaha ma awooda idinku ayb walaa kuwa hadda ku kufriya jihaadkaad awoodin ee ku nafbaxaya dhowrka boqol dhowrka milyan ee shilin kenyaatiga ah yaa waxaa la moodahaya mxuu ahaay jannadii adduunyada ciyaadan bilah ya may shan iyo toban dayaaro ma raba halka gabadh baa raba lacagteedi reer bilaadin baa shan iyo toban lix iyo toban dayaarood bay la tageen iyagoo ay shaksi uleeyiin ku boqdeen sheekha ugu tageen walaalkood way jeclaayeen indhahooda ka jecleen lakin waa la baabiyey gaalaa dadka cabsiisay cariyaa firiyaa layidhi kurus mis ku go-ahay wer yaa eega kukaajaa nin aqaanaa bay tiri moogta yaa la yidhi sooma way indhahooda ka jeclaayeen waa la ogyahay hawshaa iyada wixii la dhashay ninkay ugu jeclayaan wey gabdhaha reer bilaadin oo dhan dhammaantood way ogyihiin wixii aabbahood dhalay ama qaraabada ninka ugu jeclayaan waa ugu naxariis badnaa oo ugu qaraabo xidhiisnaa gabdhaha markuu yimaado sacuudiga meelaha intaan lagu kicinayn maraykanka iyo sacuudiga aysan heshiinin aysan u heshiinin wadaadaha in wey ile raashku markuu jabay baa loo hesho waa ogtihi waagi hore raashkaa la jabinhayay maraykan iyo raashka ishayay carab iyo maraykanna waa isku baaf waa olog dhowr boqoloo sane hadda soo wada socdeen khilaaf alcumaaniya isla dumiyeen waa ogtihiin ayib boqol sano oo hadda la joogo carab iyo maraykan waa ul iyo diirkeed benyaan isu sheegi ayib meeshuu odog yidhi hala fiiriyo bay fiiriyaan meesha uu yidhaahda xabad ha riday ku ridaan sheekh muqbil raxmat ullahi tacaala caley kaana jariican wa sariixan waagii nintitirigii soomaalidu ay maraykanka xabadaha ku turtuureen suuqa ku jijiideen xamar muqdisho boqolyo soomaaliya sheekh muqbil damaaj ugu tagay su-aala weydiiyeen waxay dheen ka waran xukuumaadka carbeed gargaarka na siinhayaan iyo mxuu ahaayey iska ilaaliya buu xukuumaadka carbeed iyo dowladaha islaamka sheeganhaya caawimaadda ay wadaan iska ilaaliya sun wey maxaa jira maraykan markuu dha hala siiya idin siinhayaan markuu yidha halaga jujin wa idinka joojinhayaan ikhlaas ma aha daacadnimo ma aha waa xoola maraykan oo xukumo ha ka qaadanina faraha ka qaada xaqiiqa wey culimadu waa ogyahay hawsha ayadaa maraykan iyo midowga sofiyeeti baa ishayey muslimiin iyo midowgii sofiet isku dhaceen muslimiintii baa ku duulay fooday geliyeen maraykan wuxuu ihi caduw caduwka sadiiquka buui cadowgaada cawdawiisu waa saaxiibkaa buui mar hadday muslimiintu maanta u dhiilqaadeen midowga sofiyeti aleelahay maanta u raaca buui wax kale muusan qabanin bimacnaa wuxuu u fasaxay inuusan qabanin araboodyaha u furo uusan ayaga la dagaalamin buu go-aanku gaadhay hal shilin muusan siinin wadaaddaa waxay soo waaqadimeen maraykanka taageerahaya mujaahidiinta afghaaniyiinta ee la dagaalamhaya midooda sofiyeet sheekh cabdilla casaamo goobjoogaha baa ka istaagay halka qoriya stingarka ah ee lidka anta ah maraykanku waxay naga siin jireen toddobaatan kun oo dolar buu sheekh toddobaatan kun oo dolar bay naga siinayeen hal shilin aaka nama sheegan karaan bu waana ha lasoo soo cadeeyo yani waa maxay sameyn keliya in aerobadih lagu furo la yidhaahdo mxuu ahaa washington bushta ay tiraahdo mujaahidiinta xaqudirarka baa loodhan jawaaga daaliban la soco hadda shacabka reer afghaniya dagaalamaya iyo carabta la socota waxaa lo odhan jira xaqudirar ma ah irhaabiyiin lama odhan karo waa xaqudirar almujaahiduun alafghaaniyuun xaqudirarka la dagaalamaya muxuu ahay gumaystaha saan u wadnay midga soofitban qalaf kaga siini geesahan u dhignay xoogow annaga baa iskhilaafnay burbur kadib waan soo cifannay maraykan baan isu dhiilqaadnay wuxuu hi argixisada hala qabto oo shalaysu annaga mujaahidiinta ahayn oo xaqudirarka ahayn hawshan maxay ahayn maya carab baana warraba idinku maxaad leedihiin alqowlu maa qaala axabaami bay idhahdeen carab waxay dheheen markale idinku warrama odagii maraykana wuxuuna argixisaa tihiin idinku maxaad ka leedihiin waxay idhaahdeen odaygaan ku gowracannahay uurjiif hooyadii ku gowracan baa la yihahdaa akaatuljanini dakaatu ummihi hawsha waa taqaanaa carab waxay dhiheen argixisatan qabta waxaa la baadigubayo dhowr sano muslimiintii ka dagaalamay bosniya oo dhan alla qabta dhab ninkii tegey fiisa bakistan lagu arkay afghanistan dhab eber waa la baaba'shay in xoogow ka fiigay obaa meelaha ciraaq iyo afghanistan ku noqday ayb in u fiigta afrikada usoo fiigta saasaa la noqday marka waxaa weeye hawshu marka ay nimanka yidhaahdaan xagga ha la garana waa la galaa markii la waa xaaraanna waa xaaraan ninka alhayman alamerikiya asaliibiya alcaalamiya sahyuuniya adduunka haysata waxaa ka hortaaganna waa mujaahiduun kuwaasaana khayr iyo wanaag ummadda u haya ayagaa dhiiggooda u quuray ninka dhiiggiisa kuu quuray wax kastaba waa kuu quurahaya laakiin nin xoogow markaa tara xoogow qaaran islaana keen ama muxuu aha miskiin baa meeshan joogay la xabaalo ama agoontan meel ha la geeyo ama miskiinka muxuu ku jira mxua ah faranjeerka laga soo saaro hala duugo janaazada indhaha istaba dhigahay ood moodo inaad aabihii hooyadiiba dishay kaxba kuu tari maayo ayib marka khadwatun fii sabiili lahi baa ku keennay alaaثiin arbacuuna caaman bay ragga xisaabo wadaan rag baa sitiina caaman wada oo sitiina caaman khadkaa ku taagan ayb haddana cutushyo waayeela marka waxaa weeye khadwatun aw rawxatun fii sabiili اllah khayru min addunya waman fiiha adduunyao dhan waxa yaala iyo waxa ku dhex jiro o dhan buu ka khayr badan waa halka lahaad hal eruroo jarmaaday iyo galabaad carowday xadiiku fi aiixayn wey isaguna xadii aiixa wey khaasatan sunanka iyo muslim bukhaari ba ugu yimaadaa wa qaala wuxuu yihi nabigu fii yarwi can rabbihi tabaaraka wa tacaala ayumaa cabdin adoon la adoonkii min cibaadi addoomada ka midoo kharaja baxaala kowna mujaahidan fii sabiili jidka uu ku dagaalamayo ibtigaaa mardaati isagoo doonaya aniga raalli ahashayga addoonkaa alla maxaad u haysaa damintu la waxaan u damaano qaaday an arjicahu inaan soo celiyo bimaa asaaba wuxuu helay asagoo lala qabo oo min ajrin ajra iyo hawaaba aw haniimatin ama adduunye iyo xoolo ah wa in qabaltu haddaan nafta ka qaado oo shaada u helana waxaan ballan qaaday an akfira lahu inaan u dembi dhaafo arxamahu aan u naxariisto wa udkhilahu اljana jannan aan geliyo janno aan geliyo u naxariisto u dembi dhaafo labadaaba anaa iskala weeye haddaan soo celiyana isagoo haniimo ka dhargay ama ajir ka dhargay ayuu soo noqon hadduu shahiidana jannadiisi waa diyaar iyo raxmad iyo naxariista ilaahi subxaanahu wa tacaala haniimo ruuxii aan helin baa ajar buuxa helahaya ninkii khaniimo hela ajar haaf ah hanimadu ajirkay dhaawacaysa waxaa fiican intaad afuufto inaad shahiiddo ama adoo aan waxba soo helin oo bad qabaso aad soo noqoto marka ajir buuxoo fuul a ah wey haddii laakiin aad guulaysato hanimana aad hesho ajirkii aakhara waxbaa ka go-ay adduunyadaani culays wey sideeduba ajirkaada maynis baa gelahay xadiiku sunan bu ku yimid waa xadiis saxiixa wa qaala wuxuu nabigu uhi jaahiduu fii sabiili اllaah jidka ilaahay ku dagaalama faina aljihaada fii sabiili اllahi baabu min abwaabi اljanna yunji illaahu bihi min alhami wاlgam ayb faina aljihaada fii sabiili اllah ilahay jidkiisoo lagu dagaalamo baabun albaab weeye oo min abwaab اljanna jannooyinka albaabada albaab ka midoo laga galo weeye intaa waxaa dheer adduunka walbahaarkiisi iyo tiiraanyadiisi iyo dhibkiisi iyo shidadiisna waa lagaga nastaa yunji illaahu ilaahay baa ku koriya bihi asaga dad kaga koriya min alhami walbahaarka iyo walami tiraanyada waxaaso dhan baa all kaga badbaadinaya sheekh cabdiraxmaan macnuur baan weydiye raxmat ullaahi tacaala caleyh wuxuu yihi markaad un dhex tagto meesha ayada ah maad xadiidkan fahmaysaa intaad meelahan joogto fahmi maysid shaksiyan baan u weydiiyey raxmat ullaahi tacaala caleyh maba fahmin buu i intaan una laqbeynaya xadiidkaani markaad godadkaa tagto baad fahmi adduunko dhan baad ka nasan adoo dhan baa waasa waasac noqon fayd baad noqon wax lur kugu hayaba maba jiraba ninkaad haysaan qaabkaad u dil ama ku dil laha ka tashan mooye wax kaad isma haysaan xoriyad iimaan deganaan sakiino halkaasaa kugu horeynba alla dhaqaaqa waayahade waa laisku fadhiyaaye wa qaal xadiidka axmedi baa soo saaray <clears throat> waana xadiis saxiixa wa qaal wuxuu ihi nabigu ana zaciimun ay xamiilun wa kafiil zaciim baan ahay zaciimku waa waa mas-uulka wey iyo kafiilka waasaha ana zaciimun mas-uul baan ka ahay wazaciimu alxamiid zaciimkuna waa daranyaqaadka waa damiinka waa waasaha waliman jaءa bihi ximlu baciirin wa ana bihi zaciim liman duul baan zaciim aha u kafaalo qaaday aamana bi aniga i rumeeyey wa slama islaamay wahaajara aamana bi ictiqaadan wa qalban weeye wa aslama camalan wadaahiran baa loo jeedaa wahaajara hijrooday xumaanta ka tegay hajarasu bibeytin baan u ballan qaadahaya waxaan damiin ka ahay oon kafiil ka ahay beyt inaan siiyo fii rabat اljannati jannada ardaageeda ku yaalla jannada ardaageeda bank banaanka kore wey meeshan banaanka ah baranda ahaanta ee banaanka loo jeedaa wa bibeytin baan u ballan qaaday haddana fii wasati اljanna jannada bartankeeda ku yaallo oon afkeeda ahayn wa ana zaciimun waxaan adan u mada liman aamana bi ruuxi i rumey wa aslama hogaansamay wajahada ninka waa muhaajirki muhaajirkii ka hore aamana biاllaah wa aslama ظaahira wacamala wahaajara min daari اlkufr iyo daar اislaam ninkaas wuxuu leeyahay laba guri oo jannada mid bartanka jannada ah iyo mid afaafkeeda hore ah mujaahidkii baa kuu yimid ila isagu mujaahidku waa darajo ka saraysa jirada wa ana zaciimu liman aamana bi waaslama wajahada fii sabiili اllah bibeytin fii rabd اljanna jannada balowgeeda guri ku yaala wabibeytin fii wasط اljanna jannada bartankeeda ku yaala wasadka mar buxuu noqdaa alafضal wاlaclى laakiin hadda qariinada dambe taqsiimkaa diidahaya wa bibeytin baan u ballan qaaday fii aclىa guraf اljanna jannada qolalkeeda midka u sareeya jannada meesha u saraysan guri buu ku leeyahay dhexdhexaadka gurigu ku leeyahay meesha u hoose darajo dhaafi ma jirto wey jamiica darajaad dabaqada hoose waa ka tirsan yahay ta dhexe waa ka tirsan yahay ta u koraysana waa la jooga intaasoo guri ayb xaafad kasta gurigu ku leeyahay wey ninkaas warkiis banaanku dheg man facala daalika sidaa ninkii yeele halgama ilaahay rumeeye hogaansama jihaada ilaahay rumeeye hijrooda lam yadac muusan ka tegin lilkhayri khayrka madlaba meel laga doono wado khayr lagu heli lahaa oo ninkaa ka taga ma jiro walaa min ashari sharkana muusan ooga tegin mahraba meel looga cararo dariiq iyo muxuu aha wadiiqo looga baxsada sharna muusan baylihinin wado kastoo shar lagaga baxsan lahaa wuu ku cararay wado kastoo janno lagu heli lahaana waa raadiyo waa maray yamuutu waa dhimanhayaa xayu shaaa an yamuut meeshuu doona ninkaa ku dhinto maxaa yeele waa fasaxan yahay ninka wixiisi meel buu dhigtay wy xagga hu halgamo meeshuu doono yamuutu xayu shaa an yamuut marba haddaad tahay muslim mumin mujaahida kolba meeshay ka da-aysaa tegaysaa wy hadday yaman ka bilaabatoy daruurtu ka dada jihaadka waa reerkaadi weeye hadday ciraaq ka dada waa reerkaadi nabadiy caano hadday soomaaliya ka horto waaba taa doonaysayba waxaa weeyaan hawl ku kuu taalla ma aha faara qabiilka qolyahan baryahan wada ee mxuu ahaaye qolyaha baryahan waxay ku habeebteen intayna kenya joogta kenyaan ku baabnahay kenyaan halkanaan ku ah, cadibannahay maxaabiisteenna iyo dhibkeenna iyo wadooyinkeenna wasakda iyo howlaha aynu ku mashquulno soomaaliya wax nagama gelin reer puntland soomaaliya wax nagama gelin somalilan soomaaliya waxba nagama gelin jigjigaland waxba nagama gelin jabuutiland nin walba xule koonfur waxba nagama gelin le run baan isu sheegahayaan somalilan waxay dhaheen koonfur wax naga galama reewalaweyn shuql kuma lihin haye puntland waxay tiri koonfur wax naga galay lama arko nairobilan waxaa leeyay wax naga galay koonfur ma jirto maanasoto kugu fadhiya iyo siyaatal waxay dhaheen wax naga galay koonfur lama arko buqcada yarka maxaa looga beri noqonaya looga cararhaya intan yarta ah ee xamari cadda la odhan jiray iyo markacadda iyo xamar lagu han jiray hadda maxaa looga cararhaya waa kii lagu qamaami jiray ee aan koonfur tegin ama banaadir tegin uu reebaadiya ahaaye maxaa la hadda looga beri noqonaya run lasu sheega ma aha haddaba hawl baa gashay shaydaan baa dhex fadhiistay oo meesha dadka ku darahaya nabig wuxu sal slam ina shayطaana qacada libni aadama biatruqi shaydaanku wuxuu u fadhiistay bini aadamka wadooyinka jannada o dhan buu fadhiistaa marka koobaad markuu ruuxa muslimka damco ruuxa bini aadamka uu damco inuu islaamo wuxuu dhihi ha islaamin madiinta aabbaha awowga tolkaabaad maanta ku gacan saydi oo saabi baad noqon wahaabi ah oo bowdiya gaaban joog caada la khilaafa cala alla leedaha dhaqaaqin ba odhanhaya markaas shaydaanka ku kufrido iska tuurto tiraado iga leexo inkaara kugu dhacde ood islaanto yo wuxuu dhihi haddana ma ha hijroonin waddankaada ha ka tegi dhulkaada geedaha guryaha dadka istaqaaneen macrifada ilmo adeerti meel lagaa yaqaan inay hebel hebelhebe lagu abtirin oo awowgeeda sagaalad la geynayo ha ka dhaqaaqino meel adkoyto ku noqon iyo qaxootiya laaji kane muxuu ahaa waa dadki meelaha ka soo barakacay meelaha u dhaqaaq ha ka tagin gurigaada hijradu waa hawl culud wadankii iyo ahalkii reerka ha ka dhaqaaqi keliyu uf intaad ka dhaqaaqaysaa nabig sal slam kadib wuxuu dhihi waad i oo islaam baad soo gashay haddana waddankaada ka tagtay nafsada haawerin ha isdili hajahaadin haddaad jahaado waad gablami islaanta waa lagaa guursan intay firato waa la guursan caruurtu waa agoontoomi adigu meyd kaa adeegi ha dhaqaaqi fainahu juhdu nafsi walma nabigaasaa odhanay shaydan ba wuxuu leeyahay juhd faina aljihaada juhdu nafsi walmaal naf iyo maal la bixiyaa jihaad la yidhaahdaa hawshana waa hawl khatara ha dhaqaaqin waa meesha u dambaysa wey marka koonfur waxaa looga cararhayaa juhdu nafsi walmaal hore lagu qamaami jiro biyo iyo mxua bambeelle iyo moos baa yaala dhaadheer iyo quwaxa laba mitira yaallay waxaa weye hadda xabad baa gashay oo jannaa gashay oo shaydaan baa hortaagan xufat iljannatu bilmakaari wa xufat innaaru bishahawaat marka waa lagu kala tegahaya nin baa wuxuu ku leey wax naga galay koonfur ma jirto muslimiinta meel kastay joogaan danta baa ku xidhan iimaanka aniga baa ku xidhan diintayadaa ku xidhan dadnimadana ku xidhan dhammaan meel iska badaa koonfur iyo soomaaliye ruux kastoo muslima diintayadaa ku xidhan waxbaa naga galay haddaan ayaga u gurman weynana waxaa weeye islaamba ma nihin ayb almuminu min ahli اliimaani bimanzilaة الra'si min aljasad ya'lamu اlmuminu lima fi ahli اliimaani kama ya'lamu اljasad liman fi الra's laabudda haddaad mumin tahay iimaan sheeganayso waa inaad danqato ood la xawsato oo muslimiinta meel kastoy joogaanba dhibka gaadhay aad ka xanuunsato maxay tahay muxuu ahaay wax idinka galay xagey ka yimaadeen dadka malaka soo foodhacayba yurub iyo galbeed kuwa jooga kuwa afrika daadsan ilaa central africa ast africa ee muslimiinta ama soomaalida ah islaamka sheeganaya nin walbo muslim adduunka ku nool xil baa ka saaran walaalkii waa hilibkaada qeyb ka mid ah almuminu lilmumini kalbunyaani yashudu bacduhu bacضa mahalu اlmuminiina fi tawaaduhim wa tacaatufihim wa taraaxumihim mil اljasad aw mil jasad اlwaaxid ida اshtakaa minhu cudw tadaaca lahu saa'ir اljasad bisahli wاlxuma nabigaa sawirahaya haddii kale waa been waxaad ku andacoonayso soomaalia waxay yidhaahdaan qaybo kamida jiirkii laha iyo jiriid kama qoslo bimacnaa ruux la xamanhayo oo hilibkiisa la cunayo inuu qoso suuragal ma aha hadda haddii lagu qaymino inaad indhaha kududood aad tiradood adkaysata mooyeen inaad qoso suuragal maaha qosol ma jiro farax ma jiro waaba lagu cunahayaay nimuu aar iyo libax saaran yahay oo uu ruugahayo oo jirkiisa la rifaaqahayo ama cadcad loo geynhayo inuu danqado ou xanuunsado mooyeen ma inuu qoslaa laga sugayaa maya waabaan ka darayoo hadda waxaynu leenahay gacantan go aniga igama tirsana go go go sidooduba anay dhibtay go lugtana lakac faraha ijar isha iga bixi maxaa igama tirsana anigana marayna inaan xanuunsanno oon danqana iskaba joojiyo waxaynu maraynaa isha iyo dhegtu aniga kuma yaalaan balaaika ku shaqaysatay halaga saaro halkaasaynu maraynaa muslimiinta meel kastaba jooga khaasatan qoyskan soomaaliyeed waa inay isku danqadaan qaraabahooso weeye ilan hadbaha tic baa layidhi habeenba habeen bay maraysaa meel kastay joogaan waa in loo gurmado muslimiinta soomaaliyeed ninkan halganka taageersanay islaamna sheeganaya waxaan ka rabnaa in inta baahan wuxu qabto waxba halgan hanoo taageerin risaasna hana siinin dhaawaca hanoo qaadini maatida dhammaatay agoonta macaluusha baahida burburka wax ka qabo maxaa imisa baahi baa taalla cudurihii baa daawaan u baahannahay wadooyinka wax lagu dhisaan u baahannahay abaaraa jira ceel baan u baahannahay biyaan u baahannahay waa yeel naaftay baa jira indhoolayaal baa buuxa caruuray macawal baabi'isay baa yaalla waddankao dhan baa burbur ah intaasoo hawl baa kuu taalle wax ka qabo waxba indhaha ku taagan wadaada halgamahay indhaha ku taag qabanayso laakiin waxaa la yihahdaa maxaa la yidhi sheekh xuseen wuxuu sheegay u leeyahay waxaa maraykan lagaga muxaadareeyey arrimaha soomaaliya masaaidda maraykan ku yaal lagama hadli karay wadaadihii yidhaahdeen kuwa noocaasa wadaadame ha lagu muqdaharaado ummaddana ha laga qabto shaarkan ha laga jexjeexo ayb meeshay ka yimaadeen ha lagu celiyo kuwa noocaas xaq bay u leeyihiin ducfi bay kugu beerahayaan dulli gaalada dhex joogtaa koog inaad soomaali tahay meeshaana aad ka timid sharciga baasay ku siinhayaan bay kugu qoy tuuladaad ka timid xageed ka timid garowgi xageed ka timid qandala xageed ka timid markaan ka yimid xageed ka timid dhoobley baan ku dhashay way kugu qoranta baasaborka ugu qoranta inay soomaali yihiin oy halkan ka yihidin waa la ogyahay yaa u diidahay inay dadku wax qabtaan wadaadku asagaa cabsanaya oo balaaya ka dhex buuxaysa cabsidibuu rabaa inuu shacabka ku beero oo caruurtii yararkaa ee soomaaliya maraykanka ee soomaalida ahy ee waddan ku dhashay ay cabsi ku abuuraan waxaas wax loo baahan yahay ma aha waa lagaga hadli masaaidkuna haddaan danta islaamka laga hadli masaidba ma ahaba waaba la xidhiba alimaam alawsaaci wuxuu raxmat ullahi tacaala caleyhi markay shaam dagaaluhu ay ka socdeen waxaan jeclaan lahaa buui masaajidda in albaabbaha la xidho la masbaaro intii albaabka la soo celiyo alwaxa weyn korka inti laga saaro laba masbaar in geesaha lagaga dhufto xidhnaaday albaab masaajiddaas hal masjid ha la soo reebo maxaa dadaa la yidhi muslimiinta waxaan rabaa bu in hal masjid lagu ururiyo oo marka dagaal la sheego ama gurmud loo baahdo warku wada gaadho masaajidan yufariquuna mujtamac muslimiin fara badan koox baa ku tukan heblo luuq hebel mid kaloo jungal ku yaala xaafad oo basiiba mid ku yaala las arkaya mahaya halkan maleyna yihiin waxaan rabaa masaajid weyn oo qaada inta kalena hala musbaaro alimaam ibnu qudaama yaa fi lmuqni ku sheegay fi kitaab اjihaad axmed baa loo sheegay faاstaxsana dalik maxaa yeele waxaan rabnaa buu markay dhila timaado iyo khabar ah gaalaa soo duushay meel baa la yimid ciidan baa loo baahan yahay muslimiina ma maqlaysan ha la baxo halma in la dhaqaaqan rab masaajidka laga dareero jihaadka loo dareero hadduu masaajidka noqdo muxuu ahaa dhabarjirin uu noqdo iyo docwareen uu noqdo kuwaas noocaasa masaajidba ma ahaba waa la xidhi waaba la xidhiba waa la qufuli salaaduna meel kastaba ku asixi gurigaaday kaaga asixi meelaha marka laisku rigaysana noocaas waa in laskaga tagaba meelaha laisku rigaysana noocaas ee qalbiga lagaa wasakayn ee lagaa caafayn waa in layskaga tago masaajida ahlbidac bay noqon hayaan alimaam saxm bnu maalik iyo cabdillah bnu xabiib wabay dumi jireen kaasoo kale masaajida noocaasay isku ursan ahlubidacu waxayna ku faafiyaan waa in la dumiyay dheheen gebigoodaba la masaajid ma ah waa la dumin banaan banaan baa laga dhiga alwax baan qaadanayna iyo jaajuurka iyo bulketka la tegayna meel kalaan ku dhisnanayna waxba hadda masaajiddaysaan la dumin laakiin nimankaa la yska ilaaliyo muslimiinta soomaaliyeed meel kastay joogaan waa isku dan waa isku diin wixii gaaloobay mooye inta suba baan ka hadlayna waa in la warqabo had iyo habeen waa inaan la kala seexanoo la warhayo laisu gurmado maraykan kuwa jooga waa inay soomaaliya u gurmadaan kuwa kenya jooga waa in soomaaliya ay u gurmadaan kuwa yurub jooga nafsa shay waajib diin oo saaran wey weliba xoolaha hadday bixin waayaan fardu cayn ay diideen wey kabiira min alkabaa'ir fasiqay noqonayaan ninkii wax bixin kara ee intii laga codsado bixin waayo faasiq buu noqonaya haddaan tabar iyo dowlad helana inaan la dagaalamno xaq u lahayn lanna waa maanicu xaqin wajaba caleyh laakiin tabar ma hayno hadda ilma adeerayaalo baan leenaha waan baryootabaynaa suljaawin iyo sasab iyo soocin baan ku jiraa intii nimanka diidan ee hawshaan noo diidan waa in laga hortago nimanka inta hadda ka waa idiin sheegay wadaad aafooye baa kuugu daran fidno wadaad gashay fansalaka minhaa way waa dhib badan yahay caamadaa kuu dhaanta oo lasoo qaban karaa ciil ingeg wey waa waa geed biyo ku dhex ingegay ma maqashay ma baxo biyii dhex taagna waaba ku ingegeyba marka laga sugi maayo inuu geedka asagaa markaasi uu baxo ama fufo laga sugi maayo wa qaal <clears throat> xadiidka u dambeya isaguna saxiix wey man qaatala fii sabiil lahi min rajuli muslim fawaaqa naaqatin wajabat lahu ljanna waa lagu kala baxayba rawx iyo adway ahayde hal xiskinteed baa la marahaya man qaatala ruuxi dagaalama fii sabiili lahi jidka alla ku dagaalama min rajuli muslim rajul muslim ah ruux muslim munaafiq iyo gaal ma rabne fawaaqa naaqatin hal xiskinteed hal intay xiskato rubi saac wey shan iyo toban daqiiqo nus saac dagaalla intay galaan bay lix saac soconhayeen lix saac toddoba saac maalin dhan bay soconaya mararka qaarkood min alfajr ilaa guruubi shams bay soconayaan u kala tegaya fawaaqa naaqa wajabat lahu jana janna u hal xiskidni ninka dagaalama bisidqin wa ikhlaas ahlu janna way wixiisi banaan buu yaalla isaguna xadiidku waa garanaysaan waa xadiid saxiix sunankaa soo saara wa qaal ina fi اljannati miata daraja alimaam ibn qayim waa ururiyay axaadiid inta bartiisa ah wاlgariib waxaa weyaan waxaano dhan xifdibu ka qoraya isagoo musaafir oo shaam ka soo oo maka u socda ayuu qoray kitaabka markuu meel fadhiistaba waa qoranhaya waraaquu la soo baxaa waa kasii daayaa wixii maskaxiisa ku jiray buu qoray hadduu kutub haysan lahaa waa lagu kala dareeri lahaa wa qaala ina fi اljannati miata daraja jannada waxaa ku yaala boqol daraje jannada u qaybsantaa waa boqol abaq acadaha allahu lilmujaahidiina fii sabiili اllah ilahay wuxuu u diyaargareeyey boqolkaa darajo ama abaq mujaahidiinta jidkii alla ku dagaalama maa bayna kuli darajatayn labada dabaqba waxaa u dhexeeya kamaa bayna الsamaai wاlard ceeriyo dhul inta udhexaysa shan boqol oo sana loo socdaa dhulka aan joogna iyo cerka shan boqol oo sana udhexaysa labadii marka darajaba waxaa udhexeeya wey dherarkooda intay dhan yihiin intaasna waa buuxdaa dhul buuxa wey faidaa sa'altum اllaha dad alla wax weydiisanaysaan fas'aluuhu اlfirdows firdows weydiis jannada janat lfirdows l alla hala weydiisto fainahu firdowsku awsat اljannati jannada mid dhexdeeda wey waa bartankeeda wa acla janna jannada meesha u saraysana waa ku yaala wa fowqahu waxaa ka koreeya carshu الraxmaan allaha raxmaan carshiisa ka sareeya wa minhu janat اlfirdows bay tafajara tatafajaru cafwan tafajaru tatafajaru wey anhaaru اljanna jannada webiyaalkeeda ayada ka dilaacaan webigan khamrada ah webiga caanaha ah webiga malabka ah webiyaashan qulqulahaya ee socda waxay ka dilaacaan oy ka yimaadaan janatulfirdos bay ka yimaadaan ninka ilaahay wax weydiisan janatulfirdos ha weydiisto mujaahidiin baana iskale fii sabiilihi subxaanaه wa tacaala iyo intii la halmaasha wa qaala liabi saciid xadiiku fi saxi bukhaari wagayri qaala liabi saciid اkhudri nabig wuxuu ku yihi man radya billaahi rabba ninkii ilaahay ku qanca rabbinima ugu qanca xuquuqdiisoo dhanna meel saara ilaahay uunkiisana aan isku khaldin xaquu rabbihaana aan aadama siinin ayb wabiاlislaami diinan islaamkana diin ahaan oogu qancaa iimaan iyo ictiqaadba ayb wabimuxamadin rasuula waa in lagu qanca caqiidatan islaamka inuu diin yahay camalan tadbiiqan xukman suluukan akhlaaqan nadaaman waxayaa dhan kastaba waa iimaan kaamila la rabaa dad raban maya wixii cibaadaada iyo howlaha khaaskae addoonka iyo alla u dhaxeeya masaajidda howlaha maamulka siyaasaadka duwaliga calaaqaadka khaarijiga daakhiliyada hab maamulka annagaa iska leh dastuurkuna waa muqadas kitaabkuna waa munazal labadooduba jeebka dambaan wada gelinaynaa ay wada socon hayaan kamaandhe iyo baasaboran isdiidaynin weeye hadaa awalu kufri billaahi wey walaa takuuna awala kaafirin bih iskeeni maayaan ayb waana kala tegahayaa wabimuxamadin rasuula wajabad lahu اljanna intaa ninkii laga helay en ku dhicin wey waa wacdi weeye wacdi kastana shardigiisuu leeyahay janna u waajibtay facajiba laha abu saciid kelimadan buu u bogay abu saciid nabi allow macaana iigu celi nabi allow faqaala wuxuu hi acidhaa calaya rasuul اllah nabi allow iigu celi hadalkan aan xifdiye fafacala nabigaay inta ugu ceshay man radya biاllaahi rabا wbiاlislaami diina wbimxamedi rasuula wajabat lahu اljanة uma qaala rasuul wأkraa mid ka daran maan kuu sheega wey intaas bilowga asaaska weeye maan kuu sheega meesha u dambeyso kuu qabto yarfacu اllahu biha اlcabda miئaةa darajaةi fi اljanة maa bayna الsma maa bayna kuli darajatayni kamaa bayna الsma ard jannada marka la galo wax ka sii sareeya maan kuu sheega l wra mid labaad yarfacu اllaahu ilahay wuxuu kor ugu qaadaa bi ayada alcabda adoonka mia daraja adoonku ilah wuxuu ku dalacsiiyaa way boqol darajo waa sabab labaad xaalad labaad ilaa tan maxay ahayd الriضا bالlah mxuu ahaay bاiسlaam diinan وبxamdi rasuula jana yaa ku waajibta waxaad heshay waa wujuub اjanة sababkana saddex qodobe hore wey waxaa l xaalad kale maan kuu sheeg ayadna wax ka daran waajibaysa xaalad jihaad la yidhaahdo aan kuu sheega ayaduna waxay waajibisaa wx wax ka daran maa bayna kuli darajatayn labadii dabq waxaa udhexeeya kamaa bayna الsamaaءi wاlard qaala wuxuu i wamaa hiya rasuul اllah ukhradan ilahay adoonku ku dallacsiinhayo ee kor loo la geynhayo maxay ta aljihaadu fii sabiili اlah nab wuxuu waa jihaad fii sabiili اlah iimaankaas waa asaaskii sixat اlacmaal oo ku xidhnaa kan waa maxay camal la yimaadka u dambeeye wey maxaa yeele intan waa tawxiid iimaan biاllahi uma jihaad fii sabili la macnay xadiidku man radya biاllahi raba wbiاlislaami diina wmaxameda rasuul waa iimaankii tawxiidkii wey bacdaha camalkii saalixa u horeeyey aljihaadu fii sabiili xadiku fi saxix muslim wغayri wa qaal nab wuxuu ihi oo kale man anfaqa ruuxi baxsha zawjayn laba shay laba shay baad bixisay ayib fii sabiili lah zawjeynku waa laba shay laba halaad laba baabuur laba qori mxuu ahay laba khasnadood laba sambuusaad noo keentay oo mxuu ah bal intan rogi intaan hayaa laba mxuu ahay jawaano raashiina waa zawjeyn waa lamaane laba shay oo kala duwan ninkii jidka ilaahay ku bixiya dacaahu dacaahu waxaa u yeedhaya khazanaة اljannati kulu khazanati baabin ay haluma ay ay fulu haluma faman kana min ahli الsalaaةi duciya min baabi الsalاة wman kana min ahli اjihaad duciya min baabi اljihaad ninkii anfaqa zawjayni fi sabil dacaahu khazanaة اljanna jannada raggii ka ahaa mxuu ahay maksinaha ee albaabada jooda u yeedhahaya kulu khadanati ba yadcuuhu ama dacahu kulu khadanati ba waxaa u yeedhaya albaab kasta raggii taagna malaa'igtii taagnaydee khasnajiyaalka ahaa ee waardiyaasha ahaa ee maamulhaya jannadan iyo albaabada jooga baar soo gal mid baa ku kala ku nin walba wuxuu rabaa inaad kiisa ka gasho maxay odhan hayaan dacwadu waata ay fulu ayaa fulaan lan latarkiimiyo ay fulu yaa fulaanu hebelow magacaadiba kugu yeerhaya aa ku yaqaanaan haluma kaalay inta ka soo gal albaabkan ka gal kan iska daa kaa ha ku leexanin kaala kaga fiican faman kaana min ahli salaa ninka salaada ku fiicnaa ninaan salaad tukanin waa gaale salaada lagu kala fiican yahay ninbaa asagu hawshuu ku caanbaxay waxaa weye salaadda inuu ku dadaalo nin baa inta kale la yimaado wuxuu ku caanbaxay qur-aan akhriska inta kale nin baa ku fiican laakiin wuxuu kusii fiican yahay jihaadkii halganka nima meel buu ku baxsan yahay tii baa laga hadlaya ayib faman kaana min ahli الsalaa duciya min baabi الsalaa ninkii salaada ku fiicnaa ee ku dadaali jiray albaabka salaada ka soo gal baa la odhanaya waman kaana min ahli اjihaad ninkii reere khaswi aha kaana صaaxiba khaswin jihaad asaguna duci min baab اjihaad waman kaana min ahli اsadqa ninkii waxbixinta ku fiicnaa iyo sadaqaadka duciya min baabi sadqa waman kaana min ahli siyaam ninkii soonka badnaa duciya min baabi arayaan albaabka cokanaanta oonka lagaga bao lagu oonbaxo yaa looga yeedhahayaa abubakr baa meesha taagan hadda su-aal muhim jiddan buu nabiga wejiyey nabi allow wuxuu yihi yaa rasuul allah biabi anta wa ummi ya rasuul allah aabbahay iyo hooyadaba allah kugu furtee nabiga allow maa calaa man duciya min tilka alabwaabi min daruura bu nabi allow albaabahaas ninkii looga yeedhay dhibba ma qabee ma jiraa nin intuba isku marhaya oo asagu baabu looga yeedhi oo baab uljihaad looga yeedhi oo baab sadaqa looga yeedhi oo baabu asiyaam looga yeedhi nin intaba asagu mxuu aha fara badana ah oo meel kastaba ka cabahaya nabi allow ma jiraa bu oo aadamaha hal meel in looga ya ku filan ninka waa guulaystay nin janno galay albaab looga yeelo waaba liibaanayey nin laiskugu wada dari ma jiraaba loo wada xaabin su-aal muhiima ah w abubakar hawshiisu nin qanca ma ah wax yar ku qanca meel hoose iyo mxua bilow ninku qanca maaha nin baa in la fadhiisan moogta anu intana iga badanba maa allah nin baa la fadhiisan ma aha abubakar wixii janno iyo khayra waa inaad hunguri weyn tahay inaad iimaan la baa la wii janno iyo ku saabsan awlaas somadhi hebel wa imaan laya waa ninka xoogo cirta weyn in xoogu hafbariis su ku filan oog la qahayo imaanku layahay marka waxaa wey waxaa la rabaa inaad wixii janno ah iyo hawl khayr ah inaan waxba uusan ku deeqin laa yashbacu اlmuminu min khayrin xataa yakuuna muntahu اljanna abadan ruuxa muminka khayrka ma dhargo ayb wuxuu yihi nabi allow ma maa calىa man duciya ruuxu loogu yeehi dushiisa ma ahaanin min tilka albaabaha ayaga min daruuraatin wax dhiba ma haye fahal yudca axadu axad ma looga yeedhi min tilka alabwaabi kuliha dhammaanteed faqaala wuxuu nacam waa jiraa niman looga yeedhaayo niman muslimiina oo sideedda albaaba jannada isu maray baajo looga wada yeedhi wa arjuu an takuuna minhum nabigu abubakr waa yaqaanaa waxaana rajay inaad ka mid noqoto an tudca min baabi اljihaad isagaaba hawsha lagu kala baxay ba odagii jihaadka abubakr radi allahu tacaala canhu min baabi اljihaad min baabi asadaqa saki buu ahaa xoolihiiso dhan waa baxshay afartan kun oo dinaar buu sadaqeeyey khilaala shan sano gudahood malyan dheer buu ahaa cinda alcarab waa bixiyey ayib ilaa waagida marka khaliifka laga dhigay uu damca inuu shaqaysto biilka carruurta raadiyo oo xoguu saalax waatayo dhar iyo wareejiyo markaas la iska fadhiiso waxaan kuu qadaraynaa xogo yar oo nolosha caruurta ah biilkeeda ayib markuu dhimanayo wuxuu dardaarmuu yidhi waagi aan khaliifka noqonaya xilka lai dhiibayo wixii hanti aanay ahayn o dhan hala celiyo intii la fiiriyo waxaa reerka ku kordhay waagan abubakar ahaa een saxaabada la sinaa ayib wixii hanti ahaa dib u fiiriyabo labadii sano iyo shan todobad aan khaliifka ahaa wixii reer ku kordhay hala fiiriba laba riti baa kusoo koray riti biyaha lagu dhaamiyo mid xabad lagu soo guro riti biyaha loogu dhaansho caruurta iyo mid ay kusoo xabaystaan baa kusoo kordhay markaasa laba riti baa reer kusoo kordhay ritigaabuu ihi hebel in hebel hebel oon qaraabo ahayn ba caruurta siiye markay wa biyaha ku dhaansadaan waaye ritigaana qaniimadii ree hebel wixii iga soo gaadhay waad garanaysaan wax kale madahaysa mayaa layidhi cumar baa ka calacalay wuxuu i hawshaasi hawl culus weeye abubakar ummadda waxaad u martay bui waddo aan la mari karin karin waxaad ka baxday iyo jir aan laga bixi karin annaguna waxa wey ninku markuu xoogu wii qabtaba kliya kelida weynaanaysa calooshaa waxay noqonaysaa shambilo keliyu ka dibir xaggay u baxaysaa xagganaa fidaysa isagoo dhan skimas buu noqonaya war waa sidee maxaa kugu dhacay kibir buuba ka qaadi iyo fakfafo lama ban hawsha ayada waa mas-uuliyadda xil wey xil bad qaadaye meesha inaad ku raaxayso laguma talagelin dhibna haysta wey marka waxaa waye abubakar an yakuuna minhum yowma tabug waad garanaysa nabig markuu yidhi ciidankan ciidan culus wey ciidanku waa badan yahay mar hadduu ciidanku badan yahayna cadowguna waa xoog badan yahay dhulku waa fog yahay xilli adag weeyo amnaca jilaal ba-an weey waxaa loo baahan yahay ninka soomslim inuu ka qayb qaato ciidankan sahaydiisi ama bixintiisa abubakr intuu noqday iyo wuxuu xoolo lahaa o dhan macalmeereedihii waxaraha soo furfuray dusuudi buu keenay fujaamadii bakerihiiba soo qaaday qaadooyinkii firgatooyinku waa keenay nabi alla w waa kanbu iska w lacagaha lacagtina waata xoolihii waaka maca salaam nabigu waa fiiriy wuxuu i yaad caruurti maxaa uga soo tagtay waad soo salxaadhay caruurtii ilahay rasuul bay leeyihiin allay leeyihiin faraha gadaad kuwaan anna waa noolaho nin weynoo shaqaysan baana waa u xoogahayaa allana waa leeyihina faraha ka qaad nabi allo nabiga abubakar waa yaqaana yaqiinta iimaankiisa kama hadlin cumar baa yidhi asagu muxuu ahaayey abubakar maanta godkugu jiraaye maanta ka rig in badan buu khayrkaa ka hormaray oo uu ku dhaafay maanta anoo xoogu hayey nabigu maalinkaa ku sahagatay anoo xoogu isku aadiyey ayaa nabigu maalinkaa noogu baaqay oo noogu inaan wax intaan tegey yaa waxaan xoogaa laba isle ka dhigay laba qayb carruurtan uga soo tegey qaybna waan keenay cumar baa soo horeeyey cumar baa nuski keenay nabigaa yidhi cumar waa sida naba inta in la eg baan kasoo tegay cartu waa nabad qabaan halkan dhig baa laga abubakr waxaa yimid macalin digsiyi wada iyo waxarihi baa yimid maalinkaasaa ka samray cumar abubakr dambe inaan la tartamo maalinkaasaan faraha ka qaaday bu ya rag waa inay kala hadaan maogtahay ayib adu xoogo konton kun hayo haddii maantaba kontonkaas labaatan iyo shan ka bixi hebel laaskaba tag kontonka waa asagu bixinaya boqolkiiba ka samraaya raggu isku imaanna ma ah isku kalsoonina ma ah waxaa weeyaan hawshu abubakr yudca in allah waxaaba loogu yihi baabu xarbi اmurtadiin baaba looga yeedhi murtadiin la dagaalama isaga noo bilaabay markay saxaabadu heshkadeeye oo cumar oo sabaaq ah oo halyey ahaa oo jari ahaa oo ragga u keliya dadka bini aadamka lagu tariyo ayaa maalinka ayada ah cumar wuxuu yihi ukaada ama muslimiin yihi waa la siri moogta amay kuwan muslimiin yihiin liannahum yaquuluuna laa ilaaha ila allah wayusaluun wayaxujuun dagaal laynaguma hayaan zake un bay la jeclaabeen kuwan maa la daayo xabaddu ayay ka bilaaban abubakar ayagay ka bilaaban bur inay kuwan go-aan wey shay kasta waa inuu ku noqo suu nabigu ku ogaago nin walba fadhiisimis xataa yarjica kullu fiqaarin ilaa mawdicihi nabigu wuxuu ka tegey guri dhisan oo habaysan buu ka tegeybu albaab kasta waa inuu kasta waa inay sida u nin walba siduu hawa ah inuu noqo hadii kale waa ku weyraxay duub cad buu weer buu xidha weer ku bahaloobay khaalid ba wuxuu i khaalid baa ka sheekeeyey wuxuu ihi anaa waxaan isku tirin jiray inaan ahay gacan adag oo qallafsan oo jeri oo nixin oon kuwaan qaban bur murtadiin anoo markaasi walbahaarsada maxaad samaysaa mallaysaa abubakar ma ugeysaa waraaq ba isoo gaay abubakar murtadkaad qabato ama ha dhinto gub ku hala gubo dab hala geliyo ara bu abogso hal gub saliid adag uusan noqonin shadiid uusan noqonin waa lagu weecinhaya saasaa lagu kaatuurahaya alimam isaaq ashaaibi ictisaamka iyo qadiyadaasu qabto wuxuu leeyahay dagaalka abubakar uu ku qaaday murtadiin iyo mancu zaka oo ku qaaday fiihi aslaan cadiimaan labada asal waxaa weeye dadku markay fitan ku dhacaanoo ridabano diinta laga baydhoo diinta lagu caasigaroobo waa inaan la ogolaanin hawsha ayada ilaa shay kasta ku noqdo calaa maa kaana caleyhi fi axdi maxamad sal slam haafba haaf intaanaan haynaa siba si ka maanta abadan siba sikaron way kugu socon weligaaba berina siba sikaron kugu socotay siba sikaron kugu socotay waagua gaalnimaa diinta oga dhegeysaaba wuxuu yihi markay dadku inxiraafaan ee diinta laga taga ee la ridoobo waa inaan sulux iyo heshiis iyo dabacsanaan lagaa dareemin ilaa ay diintu ku noqoto calaa usuuliha shay kastana lagu celiyo su nabigu ku oga waa in lagu celiyo waxay asal u tahay buu ihi inaan waxba la ictiraarinin nafta dhiman iyo xoolaha halaagsami la ictibaarin maayo markaan xaqiijinayno aan rabno ummadda inaan ku celino suu subanuhu ku oga u aabayeemay nafta meesha ku dhimanaysa boqolaalan shuhadaa nagaga dhimanaysa culumaa ku dhammaan guryaa dumi beeraa baabi'i barakac baa dhici magaalooyin baa la dumin oo laga qixi loo aabayeeli maayo abubakar markuu hawshaa bilaabahaye madiino madinta rasul sl slm baa waardiye laga qabanayo oo laga baqay logu soo datay ciidan baa madaxda asidi baa korka soo fadhiistay xagga waxaa ka yimid carab kale najdiyiin khatafaaniyiin markaasaa haweenka nebi maxamed xaras gooni u sameeyey ummahaat اlmuminiin saan loogu xadgudbin haddii mdina lagu soo daato ciidan khaas u sameeyey abubakr waardiyeeye asagoo sidaa u tabaryar ayuu dagaal bilaabaya abubakr la socnin adagu wey u yaqaana hawshan yaqaanaa xarbiga ninkaan aqoonin faraha laga qaado ayb qascada iyo howlaha iyo rag baa iska leh xuruuftana rag baa iska leh xilliga fitanka ay taagan tahay nin dagaal baad u baahan tahay dagaal aqoon ah dhiiran adag adaguna aayada la daba fariis anigu waqiilkan kuu baadi kitaabkan kuu baadi anuu hol lagaga fiican yahay wada baash adug laakiin adoo maskiinoo farajil jilcisan oo minhaaji iyo mxuu aha waxa la bay aan hawlahan fahmi karin bugaca keliya isku salsa acda horaa kugu fila baadow inaga daa igu lugod adow kitaabka noo baad ilahay wuxuu ka ina dheh hawlaha dabaqee ragla xisaabtanka ragga yaqaana u daa ayib haddaadan taageeraynina ha dac wareemi abubakar ciidankaasu u sameeyey haweenka naxi waardeynay nafti baa qabatay caaisha maxay tiri nebi maxamed markuu dhintay anasna waa ka sheekey anas baaba iskale aharke waxaa noqonay bu kasacaali baraar ama ida u roob ku da-a noqonay bu oo meel taagan fii leylati maiirati mudlimati sawda qoraxdii baa naga dhacdaybu xun lada laga ridi baan noqonay madiino dhan baa halis noqotay waxaa la seexan waayey madiine cabsi awgeed caasha waxay tihi wladii nafsii biyadihi low nazla maa nazla calى abibakr cala jibaali raasiyaat lahaadaha bay tii aabbahay culayska qabtay ee wax ku dhacay haddii qow lagu dejin lahaa qow waa baabi ilaabay tii culays ku dhacay wuxuu damay carab oo dhan dad badanoo muslimiina jiray laakiin waa la cabsan hayay tabar lama haynin murtadiintii baa xoog badnaa asagoon tabar badan haynin nabiga geridiisu ku cusub tahay saxaabadu dhaawac gaadhay ayuu wuxuu damay carab intuu siduu u qabto inuu shay kastaba siduu ah ku celiyo markaas weliba mucaarada waxaa kaga timid culus xagga saxaabadii waa ku weyraxay waagi go-aankiisa bay qaateen oo lagu kala baxay waxaa weerar uu kaga yimid ciidan toddoba boqol ah ama sagaal boqol la gaadhsiiyo oo nabigu diyaariyey oo ugu talagalay in lagu weeraro falastiin meel ka mida ah, ubna caskalan qarkeeda wey oo reer rum lagu weeraro ayaa waxay dhaheen hadda tabar ma hayne ciidankan baaji oo nimankan carbeed daakhilkeenu ka gubanaynaay khaarijkana oga kaadi inaan hadda duuloon raadsannoon halabsanno reer ruum maxaabaan ka helynaabaydhan gurigay madiina baana ku nabadgeli aan ahay korkeena la fadhiyaa culayskan iyo ciidankan iska qaadno kadibna aan duulimaad balowno abubakr waa kusid abadan bui laabudda min itibaaci nas mutabic linas weeye abubakr ma ogolo wuxuu i ciidanka yaa diyaariyey nabi maxamed calanka yaa guntay suubanaha yuu amiir oga dhigay usaama xaggee u diray ubna iyo falastiin waa ag kun kilomitr ka badan wey kun kilomitr ka badan wey ayib kun kilomitr u qaban buu u dirahaya wuxuu sii mari carab gaalowday wuxuu sii mari in islaanoo isqarinaysa remiyi roob ku da-ay wuxuu i halkaa ilahay tagaan xabdiridi mahayaan waa mutabicu linas wey maxaa jira khilaafi mahayb nabi maxamed hawluu sameeyey iska daaye anigii inta yararkii caruurtan agoommada baa ku filan magaalada waaweyn laabad geesinimaa loo baahan yahay inaad wadno leedahay wy idan itibaacu nas ilah waa ku guuleeyey ra'yigu qaatana waa ku qaatay markaanu rabno alxarba tasxiixiya laabudda inaan dumino kulla kiyaan iyo wax kastoo taagan oo lagu dhisay cala albaail oo duminaynaa una aabayeeli mayno nafta muslimada ee shariifada ah ee fii ariiqi dal ku shahiidaysa ee ilaahay wax ka gadanaysa u aabayeeli min xoolaha baaba iyo hantida maxaa yeelay waxaan ku doonaynaa ka badan maxaan ku doonaynaa dowla islaamiya mabniya calى asaasi اkitaabi wasunna calى ariiqi salaf saalix calى sunati muxamed ariiqaasaan rabnaa ariiqaasi waxa ka hor yimaadana waan jeeraynaa waxaan awood leehayna waa u isticmaalaynaa hawsha marka hawlahu saasay ku soconhayaan hawshan ragga yaqaana loo daaya waagu hadda dagaalamay salaxudiin ayubi wuu dagaalamayey xarba tasxiixi ahayd maca annahu ashcari shaafici aan aqoon badan lahayn aqaafo guud iyo cilmi badan ma lahayn lakin culuma ku xidhnaa fara badan qudaad quwaad saraakiil asagoo nin dagaal bu ahaa u qiimada cawl adag bu ahaa muslimiintoo dhan baa waxay sameeyeen jihaadkii bay ka tageen nasaara intay ka soo dij reer yurubba ingiriiska iyo faransiiska iyo talyaani iyo jarmalka iyo nimankan bortakiskada loo yaqaan yaa intay soo raaceen yaa waxay ka duuleen yurub waxay ka soo dhaceen istanbul anqaray ka soo gudbeen dowlad byzantiya soo dhex jiireen kor bay ka wareegeen sham bay soo galeen intay imaaraad badan soo dumiyeen oy soo baaba-asheen bay halkaa yimaadeen way e, degeen sham lix imaaro oo waaweyn oo saliidiay ka asaaseen ilaa waagi dambe hadday qabsadeen baytulmaqdis oo garanaysa hadda lagu kala tagay dagaal buu bilaabay qoyska isagoo ka dhashay baa dagaal soo bilaabay way socotay way socotay asagay soo gaadhay isagoo masar ka yimid waagi dambe markii laisku baabay oo xurubta ay ka casqalaan iyo karag iyo muxuu ahaayey e, e, dagaaluhu ay ka socdeen baytulmaqdis magaaladii caka iyo yaafa iyo sayda dhulka lagu dagaalamayo ayaa wuxuu damcay casqalaan waxaa ku yaalay magaalo weynna waa ahayd muslimiinta degana nasaarada intay mar qabsadeen baa laga saari waayey marbaa marka yaa allahu looga saaray xusuun waaweyn deerar adag bay lahayd markii laga saa muslimiintii baa degay way camireen gaalaa soo dusho kusoo dhawaadeen culummadii xilligiisii joogtay saraakiishii dagaalka oo dhanba waxay ku taliyeen cafqaan in la dumiye gebigadaba waxay dheen magaalada nayri waa in la baabi'iyo dhul banaan laga dhigo maxaa jira buuri waxay idhaahdeen nasaaradu hadday cafqalaan qabsadaan baytulmaqdis baa khatar gelaysa baytulmaqdis hadda qabsan hayaan lagamana saari karo mana difaaci karay dheen haddaan difaacan ku baaba'ayna nimanku waa naga ood badan yihiin abraaj bay wata wax la yihahdo waa taangi socdo raggi riixahayo wey rag baa laga soo buuxin afdule buu leeyahay albaabadu dulaab buu leeyahay qori baa laga soo jeedin iyo waran iyo seef waa laguu soo riix waa taanki socda oy rag riixayaan xakaan lagu jiidahayo suu usoo socdo derbi kasoo dhistantil waa lagu fuulahaya xabadaa ka dhici leebbaa ka soo dhici adu ninka ma toogan kartid hal afbaa afkaana xabad baa ka dhacaysa waran baa ka soo dhici oo eebaa kasoo soo dhici oo aka waxaa kasoo duulahaya gamoon iyo falaan dadku waa baabaashay nimanku marka waxay dhahen ama dubi magaalada oo baabi'i ama ilaa aakhiru laxdati mid aan ku dagaalano wuxuu hi maga in la dumiyo iyo ciidanka in la baabi'iyo maga in la dumiya dhaanta waan duminaynaa casqalaan magaala weyn bay ahayd bil dhan baa la duminhaya bil dhan naqaabiin niman xajaariina oo derbiyaha dumiya oo shubka duleeliya iyuu soo kireeyey ruumiyiin buu keenshay ilaa dimishka laga soo gurmaday bil dhan buu duminhayay muslimiintu wuxuu ku xoolihiinni urursada wixii idin gadmi kara waxaad qaadan kartaan magaalooyinka u qaxa dadka qaxaya ciidan buu u sameeye waardiyeeye oo qaada bil dhan buu duminay markuu baaba'sho oo uu ka dhigay miiskaas iyuu marka gaalo iska dhexeeyey mafsada mafsada magaalo dhan baa la baabi'inaya muqdisho dhan baan baabi'inaa gelgelin ka dhigayna adaan u baahno gelgelin baan ka dhigaynaa muslimiinta waxaa u guura marke iyo u guura iyo baraawe iyo kismaayo waxay u guurtaan ii sheega iyo jawhar iyo barca taga meeshan soo maaha banaan cad baan ka dhigay bacaadka xamar baan soo banaanka soo dhigaynaa yani fiqigaas ma fahmi kartaan laakiin nin wuxuu daash usoo koreeyo goof hawsha wahlu fahmi kara maaha dagaal ragga yaqaanaa loo daynhayaa caasima kabiira oo malaayiin muslimiin ku noolayeen bay baabiyeen culummadu lam yukhaalif axad min almuslimiin muslimiintii leh la gamayey iyo culummadii socday iyo qudaadii waa taageeraan hawsha yada hawshay garanayaan nacfigeed ay garanhayaan laakiin nin taano lagu soo koriyey hadhowna qasri la dhexgeliy oo daar dheer oo shan dabaq dhex fadhiistay maraga dabaqa jacdeeda ka cararahaya ninkaa waxba la weydiin maayo awshuu waa in idan xarbiga lagu jiro xarb waxaa weeyaan ku noqosho masiiriya tasxiixiya tacdiiliya wey tajdiid baan u baahannahay alimaam ibnu taymi wuxuu i jaamic masaailka wاtajdiidu yaktadii alhadma wax in la dumiyo wey waa inay dumaan wix hore baailkaa ah kufriyaadkii dawaaqiidii mxuu ahaay dowladihii lagu dhashay calaa nidaamin kufriyin waan duminaynaa bacdaha dowla islaamiya fatiya baan ku dul hawshu ma aha in wax kasta laska dilo waxaynu ka hadla waxaan ka hadlaynaa waaqacaynu qiimayna wafaansidin bay ila hawsha ayada ya waa jannadu waa imanaysaa insha allahu tacaala baab murtadiya ka galay baabu xarb murtadiin so mujaahid ma ahaad waxaynu ka hadlayna baab xaq ah, mubtadi baab goonaa mehe baabuljihaad baynu uga jeednaa jihaadka jihaadka anwaac fara badane maalinka lafuna xadiiqat lmowt la socdo muslimiintu hawsha ula socdaan xadiiqat lmowt markii muslimiintu alkadaab iyo murtadiintii loo geli waayo oy isku soo xidheen qol beer weyn bay isku soo xidheen oo derbi adag leh korna way ka saaran yihiin oo way kaasoo toogan hayaan waxay soo dayeen digsi uu ka buuxay sayid karkaraysa laami bay kugu soo shubay adoo dhan baa gumanaya waa loo keli waayey saxaabadu waa ku rafaadeen bara ibnu maalik iyo abu dujaana yidhi hana la tuuro maxaa jira camali istishhaadiya bara wuxuu ihi waxaad yeelaysaan intaad igu qaadaan gaashaan igu fadhiisaan nin yar tabar yar buu ahaa dhuuban laakiin markuu kullaad waxaa leeyahay boqol nin oo u dhibmaayey ayib intaad tuura bu si dhagax ii tuura intaad i igu dhex rida godka ay ku jira iyagu gudaha igu geliya maxaa jira albaabka idin furi buu leh intaan laayo bal albaabka weyn idin furahaya waxaa la okaada adug abu dujaana in halla tuur yahay abu dujaana intii la qabtay oo lix iyo toban nin loo saaray oo lagu fadhiisiyey masaf ama gaashaan yaa lix iyo toban waran lagaga kor loo qaaday asiga kor loo qaaday lix iyo toban waran baa lagaga muda geesaha waa laisla tuuray lix iyo toban waa tuurtay sidii qori baa oo dhagax baa loo tuuray markaas wa ku dhacay gudahoodi markuu ku dhacay wuu abay bodidu ka abay baf bodidu ka abay intuu laabtay saddexiyo toban nin bu intuu dilay albaabka xog ku furay muslimiinta xog ku galay xadiiqatu saas lagu furtay waa camali istishaadiya taanka la tuurahayo wey mamaa waad dhimanaysaa meesha ma taalla waa lagu deli waran bay kaa horkeenhayaan nimanku warmay la taagan yihin ilaa gara warmay la taagan yihin ruux soo dhac way gelinhayaan marka intii la tuuray bay ku daldhacay waa libax kor ka yimi asagaa furo sida raajix ah sida raajix riwaayada khaliif ibnu khayaad baa ku sheegay fi taarikhi bisanadin saxiix min dariiq ibni siriin marka intuu ka jabay bowdyada ayuu saddexiy tobanna ku dilay ilaa uu soo garay albaabka soo garay albaabka weynaa ee marka u xidhnaa buu furay muslimiintu hadda soo fakaday xadiiqatun maalinkaasay lugta la baxeen maalinka maalin ka dambaysaana muslimiin la dilay aluu tegay barana waa la tuurayna waa riwaayo kale laakiin riwaayada bara in la tuuray ee midda budujana ka saxiixsan waxaa dhici karta laakiin saxaabadu dhowr nin ay tuureen lan hal inuu dagaalamo waa adag tahay keligii ciidanku kumaanku ba arbaciina alfan baa ku jirtay xaqiiqada arbaciina alfan min almurtadiin arbaciina alfan baa ku jirtay muslimiinta labaatan iyo todoba kun bay ku dultagnayn arbaciina alf marka in rag badan la tuura baa dhici karta bara in la tuura baa dhici lakin sanadka u sugan waa sanadka abudujana maalinkaas isna uu shahiido oo la waayey markuu furay meesha wixii ka dambeysay lama arag oo hilibkiisa waa la waayey waa la sheegay wuu noolaa oo dhaawciisi waa kacay kadibna waa dambu dhintayna waa la sheego maba shiidina waa la sheega laakiin inuu maalinka hawsha isagu furay lugtana uu ka jabay oo uu isbiimeeyey ilaahna u gargaaray hawl sugan weeye rag hawlaha fahmi karaa loo baahan yahay ayib laakiin nin muxuu ahaay wiilkii luka jaba inaa lilah balaayaa dhacday ummadday baabi'inhayaan dhiiggay ku ciyaarhayaan dhiiggay fududaysanhayaan ayib marxaba sheekh sheekh cali adiga waa u tahay allah ybarak fiikum maxay u noqon wey daliil cad waay ninka isbeemeye muxuu samey naftiisu dilaa sooma ninka afartanku isku dhex tuuray muxuu sameeyey haas dilay oo weliba kor laga soo tuuray asaga waaba jabay lugtu ka jabay ayagon gaadhiba lugtu ka jabay baf lugtuu qaato waa duubta waa dagaalamay laakiin adg ah, waa fadhisanaysa marka lugta ah, soo gaadhaya talehe ninkan am ah, ma laha lugtiisa u duuban tahay waa inaga soo maray eh, ibni cafra nimankii abujahl dilay bisanadin xasan cinda axmed iyo keyrkiiba isagoo dagaalamaya lugtu seef lagu gooyey saxaabi saxaabada ka mida lugtiibuu ku rafaaday marka in yaroo hiliba iska heshataa in yaroo eh, harag ayaa haya markuu ku rafaaday intuu ku istaagay lugtiisi buu gooyey iyadii intuu ku istaagay tii kale kula istaagay buu kor u jiiday jag way gooday xaggu iskaga tuuray waa dhaqaaqay asagoo hal lagu wataa faragtiisiiba ku carar saxaabi ka lugtaasi kab fiican baa ku jirta kala bax kab quruxsan baa ku jirta kala bax lugtaa meesha taal rag noocaasan u baahna halyey ah bercun ah wax fahmhaya raggin laakiin tuunjiga ku fadhiya guun loo keeni maysaan guul idinka sugi mayna laakiin dhibka u naga daaya matanisama ah anuu saasa ilata kolle <clears throat> وقال من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبع مئة ومن أنفق نفسه على نفسه وأهله وعاد مريضا أو أماط الأذى عن طريق فالحسنة بعشر أمثالها من أنفق نفقة ruuxii bixiye nafaqo biil lacag kharash bixiya faadilatan qiimo badan wax yaroo sakarada wax qiimadaad bixisay baabuur baad nooga samirtay guri dhan baad tiri waa waqaf calaa usri اlmujaahidiin cala alaytaam cala almasaakiin calى اfuqarاء fabisabca maati toddoba boqol oo laban laab ba ilah kaa siinhaya toddoba boqol oo laban laabo ajru ilah kaaga qoraya adoo toddoba boqol oo shay sadaqayso sheegaa lamida baa rabbi kuu qorahaya waman anfaqa calى nafsi waahli ruuxii ahalkiisa iyo naftiisa biila wacaada mariidan ruux xanuunsanna booqda wa amaata aladaa dhibkana ka fogeeya qashinka iyo wasakda iyo qodaxda iyo rafaadka xasanadu toban bay udhigantaa halkii ajir toban buu rabbi kaa siinhaya laakiin anfaqa culum waxay leeyihiin sida xanaabilada shaaficiyada badankood siduu rajax sheekh ibnu teymiya afdalu sadaqatin waa asadaqatu fii sabiili illah afdal wax la baxsho waxaa ugu khayr badan xadiidu mucaad baana ku asaxay bisanadin saxiixin fii musnadi axmed iyo keyrkiiba ku yimid sadaqa la bixiyo waxaa ugu khayr badan asadaqatu fi ljihaad shilin aad bixiso iyo waxaad sadaqaysato meesha ugu khayr badan lagu bixiyo waa fii sabiil lah jihaadka wey waa la ogyahay wey ayib hadda waa la kala tegey naftaada iyo cartooda beesho alcasanatu bicashri amhaaliha annafaqatu fii sabiil sabc miata dacif oo go-an oo lagu kala tegey wa sawmu junnatun soonku waa gaashaa maa lam yakriqa hadduusan dilaacinin bimacsiyatin wa waciidin wey adiladay ka mid tahay soonku gaashaan buu naartuu gaashaan kaaga yahay naartaad iska xijin ilahay baan soonka kugu badbaadin laakiin soon saafia ah, odan oodan dhaawacin baad rabaa waan soomi zinaan agga ka wadahaya waan soomi beentan daldalahaya waan soomi mujahidiintan durahaya waan soomi de socon mayshee soonku soon aada timid oo saafi waa inuu yahy oon dhib kale aad u geysanin maa lam yaqriqha biismin wa macsiyati wa qatiicati raximin wa laqwin warafad waman ibtalaahu اllahu ruuxuu ilaahay imtixaana fii jasadihi jirka ilahay xanuun ka geliyo fahwa lahu xitatun xanuun baa kugu yimid waad indha beeshay waad dhaga beeshay xanuun kansara rafaad wadnaha laga haya ilahay baa ku imtixaanay jirkaada caafimaad dara bakusi daayey fahwa lahu xitatun dembi dhaaf ba kuu yahay dembigaada lagaaga hobinaya dembigaa lagaaga hoobin oo ilahay kaaga baabi'inaya subxaana wa tacaala xadiid isaguna xasana weeye duruq badanna waa leeyahay waa saxiix buu ku noqon hayaa wadakara ibnu man arsala binafaqatin man canhu can abi saciidin اkhudri wey waxaa laga hadlahayo man arsla bnafaqaة fي sabiil الlah وأqاama fii beyti falahu bkuli dirhami سibcaة miئaةi dirhami wman غazى bnafsihi fii sabiil الlahi وأnfqa fii wجhi dalika falahu bkuli dirhami sabcu miئaةi أlfi dirhm ثuma tla hadi الآية wاllahu yudaacifu liman yashاء man arsla bnafaqatin aduu qaacid baa tahay asxaabu tunjiyaal baa tahay adug mana dhaqaaqin laakiin nafaqiya bil baa dirtay waxaa tii intaasi muslimiinta ha loo geeyo mujaahidiinta ha loo geeyo usur shuhada ha loo geeyo aytaamta ha loo geeyo wa aqaama fii beyti gurigiisa iska jooga falahu bikuli dirhamin shilinka uu bixiyey sabcu miati dirham buu ka helaya hal shilin boqol doorar baa dirtay maxay noqonaysaa toddoba boqol mise todoba kun bay noqonaysa toddoba kun bay isu bedeleysaa toddoba kun wey baashu maadaama halka dirham oo toddoba boqol noqday boqolka doora waa todoba kun bay isu bedeleysa toddoba kun oo doora nin sadaqaysabaad noqonayso xagga ajirka ilahay kuu qoray subxaana wa tacaala marka meelaas takaradaha iskaga lugoynini waa hawlihii mugtaan xalay soo sheegnay sheedaanku godadku dadku jidan jiray godkii u dambeeyey m meeqa wey ma toddobaatan kun dolar miya ay barak alla fiik barak marka waa inagu soo maray shaydaanku waxaa kamida markuu hawlaha kao dhan ku guuleysan waayo inaad shirki ku dhaca uu kari waayo oo macsiyada weyn kugu kari waayo oo sakiirada kugu kari waayo oo uu kugu kari waayo maxay ahayd bidcadii baan ka booda bidcadi uu kugu kari waayo oo mubaaxaadka uu ku mashquulin waayo waxaa soo dambeysay camalka laga fadli ba inuu kugu mashquuliyo meel aan fadli badan ba lahayn buu kabaha kaaga dhamaynhaya derbi marada kuu saarahaya halkaan ka dhaqaaqin meeshan fadlige waad ku weyr ku wareegeyso sisan shiidahaya marka sadaqada aad meel kale kula ordayso tanaa ka khayr badan masaajid waaweyn in la dhiso waxaa ka khayr badan shilinka lagu bixinaya jihaadka ummad muslimiinoo meelay ku tukatala inaad masaajid udhisto waxaa ka khayr badan inaad intaba noogu bixiso jihaadka laa shaka fii dalik iskuma dhow hawsha iyada ah marka camal mafduulo kugu lugoon kugu wareejinhaya adoo heli kara camal faadila oo afdal aad ka shaqaysato hadda waxaa weeyaan warka xadiidku waa cadyahay waman hazaa binafsihi fii sabiili اllah ninka asagu naftiisa duula wa fii wajhi dalika duulimaadka asagana xoola ku baxsha falahu bikuli dirhamin sabcu miati alfi dirham halkii dirham wuxuu ka helayaa toddoba boqol oo kun oo dirham halkii halkii dirham ee uu bixiyey asagii baa duulay xoolihiisuna waa baxshay halkii dirham uu sadaqeeyey wuxuu u dhigmahayaa toddoba boqol oo kun dirham halkii dolar toddoba boqol oo kun oo dolar buu noqonaya uma talaa hadi aaya buu akri nabi wallaahu yudaacifu liman yashaa ilaahay baa ninkuu doono u lalaaba ninka xoolihiisi meel fadli badan gashada ikhlaasii sidqina ku dara ninkaa warkiisu bannaanku yaalla xadiidkuna waa xasan weeye waxuu leeyahay shaahid min xadiidi khuraym ibn fatig baa asagu yimid cinda tirmidi wالnasaai wاlxaakim laakiin asag wuxuu ku bedelay meesha sabcu miati alfi dirham wuxuu ku bedelay sabcu miati dacfin buu ku bedelay ninka xadidku waa xasan weeye wa qaal wuxuu kaloo nabigu yidhi man acaana mujaahida muslimiintu waxaa laga rabaa dhibka muslimiinta haya ninkaan ka qeyb qaadanaynin inuu ka xanuunsado ka laxawsado maaha inaad taa waxba nagama gelin qolyaa sakaraad oo shayaaiin ah waxay la taagan yihin waxba nagama gelin soomaaliya wax xamar ka kama khusay mxuu wa kaa khusay markaye midka dhaybarka qabee xafaayadda wata ee cucubkii maraykan jooga wa kaa khusay waay marka yahay yaa wax kaa khuseeya haddaa muslimiinta gaaladu ay ruugeyso ay baabi'inayso ee reer koonfureed uusan waxba kaa khusaynin midkan kibirsan asagu xaaraanta ka dhargay in badanoo kamid a ah. ama caga yarhu ku fakaday wax kaa khuseeya miya kuwan yurub iyo galbeed dhooban ee dafuufi feedhaha waaweyn ee gaadu xoogaha la daba taagan tahay miyaa wax kaa khuseeya waa yahay kuwii macluushu baabisad waxba usan kaa khusaynin kuwa wax kaa galay macnaha waanu fahmaynaa kuwad xoogu biilka ka helayso ee masaajidda kugu soo dhoweyn ee maryaha kuu dhigi ee sheekh hebel koole kuwaasaad rabtaa kuwa ku yidhi idaa kunta imaami fakun amaami baad diidan tahay aima ma tihin ha safka hore imaada warka waa kooban yahay ninkii anaa masaajidka imaamka istawna dheh maxraf gal baan leenahay hadduu yidhaha imaam baan meesha ka ahay waxaan leenahay eh, safka hore gal imaamkii diinta ma tahay saf hore laga ahy lahaad idaa kunta imaamii fakun amaami haddaad imaam tahay iga hore maxaa lagaaga dayan ma fadhinimadaan kaaga dayna iyo mxuu ahaay handikaabnimada baan kaaga dayanaa ma tuunjiga ku fadhidaa lagaaga dayan maxaa lagaaga dayana ii sheeg muslimiinta yurub iyo galbeed joogana waxbaa naga galay walaalahayo weeye taasi waa iska kaftare waxba kuma xadgudbayne waxaan uga jeedaa haddii cid wax naga galeen kuwa baaba wax naga galeen waa marka la iskala sarsaarahayo lakala baxayo cidda maanta noogu mudan inaan wax taro u gurmano u ducayno waa muslimiinta soomaaliyad ee koonfur lagu baabi'inayo ee gaala ku baabi'inayso iyo inta hortaaganee difaacaysa in la taageero wey hadday noqoto soo wax nagama gelin kuwa galbeeda yurub jooga iyo kuwa mxuu aha afakaadhada nairobi kaga dhargay wax naga gala lama arko ayib ee markay socdaan aan mooda derbi dhaqaaqay intay la eegiyiin ninka soomaaliya ka yimid waxaad moodeysaa inuu qaaxo qaba t b qabaad moodeysaa ma aragte somadan arag ninka soomaliya markuu ka yimaado ee uu kenya yimaado weliba nairobi uu soo gaadho waxaad mood inu xanuun qabo shee miad xanuunsan tahay maxaa kugu dhacay ma xanuunsanaan nolosha jirtaa saas ah adugu laakiin saad baash u saarayd afakaadhiyo fiyaas iskugu waday baa dameer noqota dameer run laisku sheegaa wanaagsan moti waa run laisu sheego muslimiintaasaa inaga muda inaan taageero wax u qabano run ha laisu sheego ninkaan waxba taraynin haka walbahar haka xanuunsado cimaadudiin zanki markii isagoo shaam ka dagaalamaya oy nasaaro ishayaan ay nasaaro ka soo dushay yurub ay dul fadhiistay iskandariya damyaad masar ay dul fadhiisteen tabarna wuu waayey ciidan yar buu diray ciidan yarna waa diray shirka wehiye oo rag joogeen wuxuu la hadlay wuxuu labo intii meesha ciidanka gaaladu ay masar dul deganaayeen dagaalkun u socday asagoo muusoon lama arag baa layidhi lam yatabasam maxaa jiraa layidhi suuragal ma aha ui in muslimiin walaalaha iyo gaal ay cunayso oo hilibkayga qayb kamid la cunayo anna aan qoso suuragal maaha abadan lam yatabasam imaamkii wuxuu i waan isku day inaan ka farxiyo oon ka qosdiyo nin qaado imaam qiimo badnao la socday baa dabca inuu amiirka sasabo madaxweynaha sasabo u qaboojiye waa diiday ma banaanabu ruux muslim ah asagoo muslimiintii qayb kamida ay gaala cunayso cadowna uu dul fadhiyo inuu muusado biyana u cabo raashinkiibuu ka zaahiday biyihibuu ka zaahiday ma muusonan buu i farax iyo naq u kala qaadana waxa ugu horreysay markii ilaahay cadow u jabiyey ee rabbi u gargaaray war ninkaan muslimiinta waxba taraynin haka walbahaar ha u duceeyo laakiin in muslimiinta loogu muxaadareeyo shilinka dirahayey ee masaakiinta biilayey ee agoonta waxtarahayey ee ceelasha qodahayay ee curyaanka somaali u qabanaya hadii la yad maanta wa somalia ka gala mayaa bolis iyo mxuu ahaaye maanasoota wax ka qabta maanasoota maraykan baa gaala iskale muxaarib ilaahay la dagaalamay rasuulkiisa baa iskale asagaa degan berina kusoo fiijin karaa wadankaad mudan tahay ee wadan islaana waa soomaaliya weeye intii la halmaashay ee ku ah gabagabada waxaa wey ruux kastoo muslima dhiiggaan iyo dhacaankaani baan igaga dhegan diin baan ku walaalanahay dhibkiisu waa dhibkaayagii dheeftiisu waa dheeftayadii guushiisu waa guushayadii guuldaradiisu waa taanadii waan isku xirannahay dhiigiyo diin baa naga dhexaysa nin muslima oo maanta waxba unasan naga gelin maba jiraba dadka noogu mudanna waa qaraabada yada oo ah soomaali warkuunba kooban yahay ummadda been loo sheegin ummadda la lugeynin <clears throat> wa qaala wuxuu yihi nabig sal slam man acaana mujaahidan nin mujaahida ruuxi kaalmeeya fii sabiil lahi ku dagaalamaya kaalmeeya caawin weeye man acaana kaafiran fahuwa kaafir waman acaana mujaahidan fahuwa mujaahid ninkii gaal kaalmeeya calaa xarbi اlmuslimiin baanu ka hadlayna war fahmaysaane fahuwa kaafiru miluhum waman acaana almujaahidiina fii jihaadihim fahuwa mujaahid warku waa kooban yahay ayib dagaalkay maanta gaala nagu hayso ninkii noo soo raaca ee taageera af iyo maal iyo adanba ku raaca fahuwa kaafirun ninkii mujaahidiinta taageerana waxaa wey waa mujaahid qiyaas alcagsi baa la yihahda hawsha way banaanka iska taalla man caana mujaahidan fii sabiili illaahi fahwa aw haariman min hurmihi mujaahid ninkii kaalmeeya aw aarim ama dinin qaamaysan qaam buu qabaa dayn iska bixin waaye fii hurmihi daymihiisa ku kaalmeeya dadka daymaysan ee rafaadsan ee muslimiinta ayago in la caawiyo aw mukaataban ama adoon lagu dhigtay xoola lagu dhigtay fii raqabati xorowgiis ninka adoon inuu isxoreeyo doonahaya nin qaan iyo dayn ay la fadhiisato tabar u waayey mujaahid halgamahaya ninkay caawiya adalahu اllahu fii dilihi yowma laa dila ilaa diluh adalahu اllah ilaahay baa hadheeya oo hadhsiiya fii dilihi harhkiisuu rabbi ku hadheeya yowma laa dila ilaa dul maalinka qoraxda la soo ee hoos kale uusan jirin hooska ilaahay carshu raxmaan baa la harsiinhaya xadiidkaas xadiid xasan oo saxiixa wey wa qaal wuxuu nabigu yihi man ikbarat ma aha ninka dagaalama ninka xataa wax ee icaana la yimid naf iyo maal afka ka difaacay xoola baxshay laftiisa geeya gubaaba sir siiya waa ahlu khayr weeye mujaahid ayib laakiin waxaa ka fiican intaba ninka isku daray hade man ikbarat ninkii boodhowdo qadamaahu labeysa adin fii sabiili اllahi jidka ilaahay xaramahu اllahu cala الnaar waad u lugaysay xabadba maada ridinba halgan iyo gurmad baad soo gashay iyo gurmad maalinkaad ordaysa lagu hibaa habaas iyo boor saacad bayba ku boorhobahayaani mustaqiiqa iyagoo dhan isbedelahayaan xaramahu llahu cala naar boorhkan lugta ilaahay muxuu ahay jihaadka kuu gaadhay iyo lugtada ku maliiqaniyo naar kulmi mahayaan xaramahu llahu cala naar ilahay baa naarta ka xarima adaa bilahi towfiiq shacali ad wa ka ka marhaba